alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamed wcala aali muxamed wsallama tasliima kaiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii xilyatu taalib alcilmi ayaynu ku soo jiray khaas ahaan waxaynu joognay fasalka labaad oo ku saabsan kayfiyatu talabi waltaraqi sidee cilmiga loo dalbayaa loo raadinayaa sidee loola kulmayaa oo mashaayikhda looga qaadanayaa wuxuu idhi sheekhu raximah wa kaana min ahli ilcilmi man yudarisu alfiqha alxambaliya fi zaadi almustaqnici lilmubtadi'iin waxaa ka mid ahaa culammada man yudarisu mid dhiga yadrusu iyo yudarisu yadrusu waa dhiganayaa weeye yudarisuna waa dhigayaa weeye markuu cid barayo u yudarisu baa la yidhaahdaa waa darasa yudarisu fa huwa marka uu isagu baranayana waxaa la yidhahda darasa yadrusu fa huwa daaris man yudarisu mid baraya oo u dhigaaya alfiqha alxambaliya fiqhiga loo nisbeeyey madhabta xanaabilada wuxuu u akhrin jiray fii zaadi lmustaqnic kitaabka zaad lmustaqnic la yidhaahdo ayuu u dhigi jiray lilmubtadi'iin kuwa markaa cilmiga bilaabanaya waalmuqnici muqnicana wuxuu u dhigi jiray liman bacdahum cidda iyaga ka dambaysa ee bimacnaa ka koraysa markay darajo sare u kacaan waxoogaa bartaan lilkhilaafi almadhabiyi wuxuu ugu dhigi jiray yacnii khilaafka madhabka loo nisbeeyey masaa'ishay isku khilaafsan yihiin riwaayaadka kala duwan iyo aqwaashiya ku sugan yihiin wujuuhdu inuu markaa waxaweeye ku baro oo waxa markaa madhabulxanaabila ay ka leedahay wejiyo kala duwan ama imaamka laga soo wariyey riwaayaad kala duwan tarjiixaadka asxaabtuna ay iskhilkhilaafeen khilaafkii bayna almadhab ayuu markaa baraarujinayaa kitaabkaas uma almuqni intaa dabadeedna wuxuu dhigi jiray kitaabka muqniga waa almuqni libni qudaama lilkhilaafi alcaali khilaafka koreeye ayuu udhigi jiray khilaafka koreeye waxaa loo jeedaa alkhilaaf bayna almadaahib madaahibtu waxay isku khilaafsan yihiin waayo kitaabkan markaa muqniga ibnu qudaame waa kitaab marka waxa waasica oo ballaaran kutubta fiqiga laga alifayna kitaab la midii ma jiro allale waxaa la mid noqon lahaa kitaabka almajmuuc sharxu lmuhadab hadduu imaamu nawowi u dhammaystiri lahaa qadarka hore marka uu qoray nawowi oo ilaa abwaabta ribada ku saabsan intaasuu sharxaye waxa marka ay tahay aad iyo aad bay u qiimo badan tahay haddaynay ka mudnayn muqniga ibnu qudaame kama hoosayso laakiin takmilooyinka kale laga dabageeyey ama subkitiisa ha ahaato ama markaa waxa weeye mutiicitiisa ha ahaato yacni markaa mid la qiimo ahi ma jirto marka muqniga ibnu qudaame waa kitaab marka waasica waxaanu ka hadlayaa khilaafkii bayn almadaahib wuxuu sheegayaa sida marka madhab madhabulxanaabila ay qabaan cidda waafaqdayna waa sheegayaa waxa kale uu ka hadlayaa cidda khilaafsani siday ku tagtay markaasuu wuxuu markaa u doodayaa sida markaa waxa weeye ay iyagu qabaan ama sheikhu arjaxayo madhabulxanaabilna tarjiixaadkeedu wuxuu ku kala duwanaadaa dee riwaayaad fara badan baa imaamka laga soo wariyaayo waxaa dhici karta in waxa weeye caalimba mid arjaxo oo dee ijtihaadkiisa ay ku xidhan tahay marka iyadoo caali mid arjaxay oo mid kalena mid arjaxaya saas aawadee waxaa dhici karta riwaayaadka kala duwani haaliban madaahibta inay kala waafaqaan yacni saasaa markaa waxa weeye dhici karta laakiin mufradaad markaa doorana waa leeyihiin mufradaad doorana waa leeyihiin marka kitaabka almuqni ibnu qudaama waa kitaab qiimo badan asal ahaantiisana waxa weeye kitaab sharaxa weeye waxa uu sharxayaa matni fiqi ah waxaa dhici karta dalabada qaarkood in markaa taaliif sidiisa ay moodayaan oo sharax inuu yahaybaa in la dareensanayn baa laga yaabaa laakiin waa sharax mukhtasaru khiraqi matnigaasuu sharxayaa matnigaasna wuxuu matni xanaabiladu aad u qeybi jireen oo aad uga daba dhaceen wa xataa ibnu qudaama cabdullaahi ibnu axmed ibnu maxamed ibnu qudaama aljamaaciili almaqdasi aljamaaciili waa muwafaq ibnu khudaame eh yaraantiisii waa qayday oo tarjamadiisa markay ka hadlayaan waxay odhanayaan yaraantii wuxuu ku qaybay qur'aanka ayuu qaybay haddana wuxuu qaybay matna alkhiraqi ayuu qaybay waa matniga fiqiga weyi marka waxa weye waa matni makhduum ah shuruux fara badanna leh ahlucilmi badan baa sharxay xataa qaarkood waa nadmiyeen oo gabayay ka dhigeen ay nadminayaan sheekhii la odhan jiray ibnu hishaam alansaari annaxwi sheekha macruufka garanaysaan ee kutubtiisa naxwaha laga daba dhacay hadday awdaxulmasaaliga tahay hadday qadrunadaha tahay hadday shuduuludahabka iyo sharaxiisa tahay kutubtiisii marka waxa naxwaha hadday muqhniga markaa tahay muqhni labiib yacni aad iyo aad baa markaa looga daba dhacay asaalatan wuxuu ahaan jiray shaafici kaana shaaficiya almadhab daedna duruuftii baa ku adkaatay maciishadii iyo duruuftii baa ku adkaatay markaasaa waxaa arkay sheikh kale ayaa arkay sheikhii kalea yidhi waxba kuu qaban kari maayo oo waxaan hadda kugu taageero oo kale ma garanaayo laakiin haddaad xambali ahaan lahayd madaaristan xanaabiladaad wax ka dhigi lahayd buu raatibkaad ka qaadan lahayd madaaristiina waxay ku waqfanaayeen calaa sabiil madhab baa lagu waqfi jiray waqtiyada qaarkood markaasuu addaa shaaficiya maxaa isuray halkaasaa markaa taxambala markaa fii aakhiri xayaatii wuu xambaliyoobay matniga khiraqigana waa qaybay wadalika qabla wafaati bihamsi siniin taasina waxay ahayd geeridiisa shan sano ka hor goortu matniga khiraqiga qaybayo yacnii geeridiisa shan sano ka hor bay marka haysodhanoo keliya muqniga ibnu qudaama xanaabilo keliyunbaa dee ku intifaacaysa ama wax la midee yacni culammadu dhammaan jamiicu jamiiculmadaahib waa ku intifaacayaan waana kitaab markaa tacliilka iyo tadliilka iyo aahaarta iyo markaysaa ay ku badantay wiil waatuu ciisaddiin ibni cabdisalaam yidhi isagoo shaaficiyulmadhaba lam tatib liya alfutya xataa wajadtu kitaabayn fatwada aan fatwoonayo niyaddaydu kuma samaan oo fatwadu ima wanaagsanaan oo niyaddaydu kuma samaan ilaa aan laba kitaab helay labada kitaabee uu sheegay waxay tahay almuqni libni qudaama iyo almuxalla libni xazmin labada kitaab markii aan helay fatwadu ay u wanaagsanaatay laakiin intaana labadaa kitaab helin fatwadu ima fiicnaan buu yidhi bimacnaa anigaa niyaddayda ku samaan baa muraadku u dhacaya saasuu u dhacaya labada kitaab midnaba markaa shaaficiya ma qorin ya midna ibnu xasm aahiri ayaa leh ibnu xasm aahiri oo waa almuxalla bilaathaar sharxu lmujalli midna waa almughni libni qudaama uma almughni lilkhilaafi alcaali walaa yusmaxu marka muxallaha fawaa'id uu leeyahay waxaa ka mid a aasaarta saxaabada iyo ayuu aad u soo arooriyaa masalada hadday saxaabadu iska khilaafeenna waa sheegayaa waxaana dhici karta inuu yidhahda masalada waxa laga soo wariyey hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel oo saxaabada ka mid ah markaasaa laga yaabaa asaaniddii inuu taxo markaasaa dhici karta inuu wakhtiyada qaarkood niqaasho ya mas'alo madaahibta qaarkood ay aasaar daliishadeen oo saxaabada qaar inay saa yidhahdeen ay daliishadeen oo ay yidhaahdeen khilaaf ma ogin ayaa laga yaabaa inu yidhahda khilaafkeed waa jiraa oo hebel oo saxaabada ka mida si kale yidhi markaasaa laga yaabaa sanadkiisa inuu keeno markaysa markaa markaa fawaa'id badan buu leeyahay xagga aasaarta iyo siduu u soo aroorinaayo fawaa'id fara badan buu leeyahy niqaashkiisu xoogaa waa shadiid walaa yusmaxu bialtabaqati aluulaa an tajlisa fii darsi athaaniya loomana oggolaanayn tabaqadda hore waa qolada markaa mubtadi'iinta ee cilmiga bilaabayse an tajlisa dabaqadaasi inay fadhiisato looma oggolaanayn fii darsi haaniya barashada markaa dabaqadda labaad cilmiga ay baranayso looma oggolo inay markaa xalqaddaa kale soo fadhiisato yacani waxay ka dhignayd fasalloo kale ay ka dhignayd iyadoo xalqaddu marka waxa weeye muuqaalahaan ay furan tahay ayaa ardayga leebelka aan ahayn laga kicinayey oo lahaa markaa orda adigu darsigaaga raaco ya ha soo fadhiisan kan wahaakada arrinku saasuu ahaa dafcan litashwiish ama sidaa waxaa loo manciyey yacni markaa riixis la riixaayo la baajinayo litashwiishi tashwiishka la baajinayo qofkii markaa in wax ku furmaan oo markaa waxa weeye mushawash uu noqdo oo markaa kitaabkan kale markaa khilaafka sheegaya dhegaysiga uu dhegaysanayo si aanay si aanu u qasin marka waxa weeye mas'alo walba kelmadda looga sheegay si u qabto ayaa marka loogu daayo oo la yidhi marka kan kale ha soo fadhiisanin waclam ana dikra almukhtasaraati walmutawalaati calaa kulli xaal leeballadan markaa loo qaybinaayo ardayda oo marka waxaa mid walba mustawihiisa loo dhigaayo waa caynulxikma waa siday markaa xikmaddu tahay laakiin xagga diidmada loo diidaayo waxaa laga yaabaa de in wakhtiyada qaar aynay suuroobi karin mar hadday xalqaddu iska furantaho aynay markaa fasal aynay ahayn diidmada loo diidaayo waxa weeye adayg baa ku jiri kara saas aawadeed buu ibnu cuthaymiin odhanayaa taa markaa inaan yani u diido aan idhaahdo markaa eh, qolna markaa qolada kale ma soo fadhiisanaysa xalqadeeda maan awoodi karin buu yidhi ardaydana waa iska daba imanayaan waa iska daba imanayaan oo mar walba markaa waxawe qolo cusub ayaa markaa imanaysa qolada marka waxa weeye ugu hoosaysa in la xaq siiyana oo mar walba yaga la eegana waxay diidaysaa kuwii markaa sarreeyey in wax loo faa'iideeyo ayay markaa u diidaysaa oo waxaa ka dhalanaysa dee inaan awalkaba kitaabkii la dhaafin yaa waqtadi biadcafihim haddii la yidhaahdo ka ugu liito markaysagaa dee isaga markaa ilaaliyo kaas markaa xoraac sidii imaamkaba loo yidhi waqtadi biadcafihim haddii la yidhaahdo marka ka ugu liita ha la xaq siiyo oo mustawihiisun ha lagula hadlo waxaa ka imanaysa kuwii markaa ka korreeyey inaan waxba loo faa'iidayn baa ka imanaysa kuwaasi marka waxaway haddii markaa sidaa la samayn lahaana oo iyaga la xaq siin lahaana qaar kalea ka daba imanaya marka mar walba waa in kitaabu tahaaro lagu noqdaa yacni saasaa ka lakiin markii dambe wuxuu leey waxay caawiyey ardayda qaarkood inay dee markii eh, mustawahoodii markii kordhay iyagii markaa waxa weeye dadkii cusbaa inay markaa iyagu wax u bilaabeen wax u dhigeen waclam ana dikra almukhtasaraati walmutawalaati alatii yu'asasu calayha altalab waxaad ogaataa in mukhtasaraadka sheegista la sheegaayo waalmutawalaati iyo kutubta la dhaadheereeyey sheegista la sheegaayo allatii kuwaasoo yu'asasu calayha altalab lagu binaynaayo lagu dhisaayo oo lagu aasaasaayo doonista cilmiga la doonaayo iyo watalaqii kulanka cilmiga markaysa markaa yacni cid ay kala kulmayaan ladal mashaayikhi mashaayikhda agtooda ay ka doonayaan oo kala kulmayaan takhtalifu waa kala duwan tahay oo waxay ku kala duwanaataa gaaliban sida tirada badan leh min qutrin ilaa qutr yacni beled iyo beled kaley ku kala duwanaanaysa biikhtilaafi almadaahib waxay ku kala duwanaanaysaa madaahibtu iskhilaafkay iskhilaafsan yihiin oo beledadii isku madaahib ma aha beledada qaarkood baa markaa madhabulmaalikiya ay ka jirtaa oo dadkoodu ay maalikiye yihiin qaar baa xanafiya ka jirtaa oo dadkoodu xanafiye yihiin qaar baa shaaficiya ka jirta qaar baa yani xambaliya ka jirta wahaakada wamaa nasha'a calayhi culamaa'u dalika alqutri iyo waxay ku barbaareen bay ku xidhantao ku kala duwanaanaysaa culammada beledkaasi oo min itqaani hada almukhtasari mukhtasarkan ilaa itqaaniyo la suga ah iyo watamarusi calayhi in markaa isaga lagu tababarto oo lagu celceliyo ah duuna hayrihi mid kale markaa waxa aan loo gudbin laba mukhtasaro isku mida ah ayaa markaa laga yaabaa midna in la diraaseeyo oo aad loo dhigo aad markaa loo dhigto loona dhigo ya oo diraase iyo tadriisba lagu sameeyo mid kaloo la midana waxa dhici kartaa inaan markaa waxa weeye sidaas aanu helin ya marka mutuunta markaa la dhigayo ama la dhiganayo amaba la xafidaayo waxaa la eegaa makhduum ma yahay matnigani matni loo shaqeeyey loo khidmeeyey oo culammadu aad markaa waxa weeye ay ugu khidmeeyeen ma yahay khidmadu maxay noqonaysa in matnigii markaa shuruux fara badan leeyihi inuu xawaashi leeyihi hadduu markaa kitaabka caynkaa ah yaho kitaab loo khidmeeyey uu yahay oo shuruux iyo xawaashi markaa kala duduwan uu leeyahay waxa weeye waa matni makhduum ah oo loo shaqeeyey laakiin matni laga yaabo inuu hal sharax leeyahay oo hadduu doono sharxulmu'allif ah. ya amaba sharaxba aanu lahayn dee waxaa ka fiican markaa kuwan loo khidmeeyey in la dhigaa ka fiican oo la dhigto kuwaasaa ka fiican hadduu hal sharax leeyahayna dee sharxi waa iska yaryahay weliba sharxulmu'allif hadduu yahayna sharxulmu'allifku sida badan marka waxaa weeye xalliga alfaadda kuma dadaalo bacdi waxaaba yidhaha sharxulmu'allifi daciifun sharxiga mualifku waa daciif xagga masaa'isha waa dhacdaa marka waxa weeye inuu si fiican u sharxo waayo masaa'isha isagaa dhigay laakiin alfaaddii ictiraad isku soo aroorin maayo alfaaddanna isagaa nadmiyeyoo ama dhigayo way u wada cadday siday tahay marka sidaas aawadeed cid kale inay marka waxa sharaxdo ayaa ka fiican xalliga alfaadda marka la eegaayo oo ciddaa kala ictiraadaysa oo niqaashaysa oo ka jawaabaysa oo sidan inuu yidhahda ka fiicnaan lahayd sidan inuu yidhaahdo yani marka waxa weeye yani saasoo kale laakiin qofku isagu isnaqdin maayo isagu dee isma naqdinayo oo ma yani markaa e, cibaaradiisii intuu ictiraado naqdi isku sameeyo markaa taa haaliban ma sameeyo saas aawadeed bay yidhahdeen sharxulmu'allifi daciifun ay bacdi yidhahdaan marka matni makhduuma inuu noqdo ayuu mukhtasarku weliba ku fiican yahay mukhtasar aan marka waxa makhduum ahayn oo loo khidmayn ya iyo mid waxaweeye loo khidmeeyey dee isku mid maaha mid baa laga yaaba inuu leeyahay markaysaga boqol sharax markaysaga inuu leeyahay ama wax ka badan oo intaasi xaashiye u leeyihi matnigaasoo kale dee aad baa loo lafaguray waa matni aad iyo aad markaysa markaa jayid u ah hmm. waa yahay walxaalu huna takhtalifu min aalibin ila aakhar xaalku halkan wuxuu ku kala duwanaanayaa arday iyo mid kale ayuu ku kala duwanaanayaa biikhtilaafi alqaraa'ix marka laga eegaayo in marka waxa weeye fahmooyinku inay iskhilaafaan alqariixa waa la qariixatu ashay awalu shayga qariixadiisa inta horea la yidhahdaa saas aawadeed qariixada marka biyahoo kale ceelka inta horee soo maaxata waxaa la odhanayaa qariixo marka waxaa laga tilmaamayaa fahmadii qofka ayaa waxaa lagu matelayaa biyaha soo maaxanayoo kale inuu la mid yahay ee ugu horeeya soo baxaya marka qariixadii waa fahmadaas marka waxaway awalan marka ugu horraysaba qofku uu fahmayo marka xoogaa dee shabah baa ku suganoo fahmadii waa soo korodhaa shay an fa shay an sida biyuhu markay soo maaxanayaan u soo kordhaan ceelka hadduu biyuhu soo maaxanayaan marba qadar baa soo baxaya ya saasoo kalea fahmadii marka u kordhaysaa biikhtilaafi alqaraa'ix yacni markaa fahmooyinka iyo markaa fiirooyinku inay markaa iskhilaafsan yihiin daraaddeedii walfuhuum iyo fahmadu iskhilaafsan yihiin wa quwati alisticdaadi wa dacfi iyo diyaargarowga uu cilmigii diyaarka u yahay xoogga ay leedahay iyo taagdarrada ay leedahay marna cilmiga markaa inuu u diyaar yahay waxbarashada waa mid marka xoog badan oo waxaweye himmad aad u ahaya aad buu ugu dadaalayaa marna waxaa laga yaabaa inay himmaddu daciif tahay aanu isticdaadkiisu markaa waxa weeye aanu fiicnayn aad diyaar aanu u ahayn hmm. wa buruudati dihni wa tawaqudi waxay kaloo ku kala duwan tahay yacni maskaxdu qabowga ay yacni qabowdahay iyo inay markaa tahay mid waxa weeye markaa aad markaa waxa weeye yacni markaa sidii dab hurayoo kale la mid a tawaqudku waxa weeye waa in maskaxadiisii marka ay aad u soo jeedo oo fahmadiisii iyo maskaxdiisii marka ay tahay mid aad iyo aad u shaqaynayso kaanahu markaysaga xaraare iyo kul ay leedahay marka ashyaadaasay ku kala duwantah waqad kaana talabu fii qutrina bacda marxalati alkataatiibi walakhdi bixifdi alqur'aani alkariimi yamuru bimaraaxila halaasin lada almashaayikh wuxuu ahaan jiray buuhi talabka cilmiga la doonaya fii qutrinaa beledkayaga gudihiis qutri beledka ayaa la yidhahdaa ya qutri iyo qatri iyo qitri musallasaadkii waatii ayay ka mid ahayd musallasaadkii bay ka mid ahayd yacnii markaa isim keliya oo saddex xarako la kala xarakaynayo oo saddex macno kala duwan kala yeelanayo qutri marka la qaafka la godo waa beledka qatri marka la yidhaahdana waxay noqonaysaa waxa weeye yacni dhibicda roobka oo kaley noqonaysa qitri marka la yidhaahdana waxay noqonaysaa markaa naxaastay noqonaysa waqad kaana alabu fii qutrina wuxuu ahaan jiray doonista cilmiga la doonayaa beledkayga gudihiisa bacda marxalati alkataatiib marxalada qofka qoraalka lagu baraayo dabadeed markaa la joogo waxaa loo jeedaa malcaamadaha kutaab baa la yidhaahdaa ta'da la shadaayo kutaab ya waa halka ugu horraysay qofka waxbarasho loogu bilaabayo ya qalinka sidan baa loo qabsadaa waxaana la qoraa yacni sidaas yacni waxa weye malcaamadahoo kale kataatiibna waa lagu jamciyaa bacda marxalati alkataatiibi yacni marxaladda malcaamadaha dabadeed ee halkaa ugu horraysa ee qoraalkii lagu baraayo wuxuu ahaan jiray talabku iyo walakhdi bixifdi alqur'aan walakhdi bixifdi alqur'aan iyo qaadashada qur'aanka in la xafido la qaadanayo dabadeed alkariimi qur'aankaasoo kii sharafta le ahaaday ma iska sifa kaashifa yamuru bimaraaxila alaas wuxuu mari jiray saddex marxaluu mari jiray saddex derajo ladalmashaayikhi qur'aanka waa soo bartay qoraalka waa soo bartay wax waa akhrin karaa wax haddii wax loo yeedhiyo waa qori karaa yacni markaasu wuxuu mari jiray saddex marxalo intaa dabadeed fii duruusi almasaajid mashaayikhda agtooda lada almashaayikhi fii duruusi almasaajid mashaayikhda agtooda saddex marxaluu mari jiray masaajidda markaa duruustooda gudihiis lilmubtadi'iina uma almutawasitiina uma almutamakkiniin saddexdaa marxalo waxaa kala lahaayoo u kala sugnaayeen kuwa markaa mubtadi'iinta cilmiga bilaabaya waxaad samayn kartaa markaa inaad waxa weeye aad markaa u qadarto aad tidhaahdo hiya saddexda marxalo waxay tahay lilmubtadi'iina mid u sugan kuwa cilmiga bilaabanaya suma almutawasitiina iyo kuwa dhexdhexaysanaya meel dhexa jooga suma almutamakkiniin iyo kuwa cilmiga marka waxa weeye tamakunaya awoodaya bimacnaa wax bartay ee marka waxa weeye markaa marxalo korraysa gaadhay fafi tawxiidi alaaat lusuuli wa adilatuha walqawaacid alarbacu uma kashfu shubuhaati uma kitaabu tawxiidi funuunta qaarkood buu doonaya haddaba tusaalayaal inuu ka sheego oo uu yidhaahdo waxa kale uga qiyaas qaado ya inbuu tusaalaynayaa intaa markuu tusaaleeyo inta kale waa kaaga tegayaa kaannahu inuu ku leeyahay faqis calaa qawli takun callaama marka fafi mawduuca tawxiidkiiyo ictiqaadka waxaa la dhigi jiray marka ugu horraysa dadka mubtadi'iinta loo dhigi jiray tawxiidka waxaa ku sugnaa marxaladaasaa loo jeedaaya fa fii marxalati tawxiid fa fi lmarxalati aluulaa fi tawxiidi waxaa ku sugnaa salaasat lusuuli wa adilatuha kitaabka saddexda asal iyo adiladeeda ka hadlaayo saddexda asal waxaa loo jeedaa almursil iyo almursal iyo alrisaala waa saddexda qofka qabriga lagu weydiinaayo yaa man rabbuka wamaa diinuka waman nabiyuk waxaa lagu soo koobayaa saddexda asal almursilu waalmursal waalrisaala yacnii ciddii rasuullada soo dirtoo allah ah kii la soo dirayoo rasuulka ah calayhi salaatu wasalaam yacnii diinka lala soo diro alrisaala ah saddexda asal buu ka hadlayaa wa adillatuha iyo daliiladeeda waalqawaacid alarbac iyo afarta qaacido waa risaalo yaroo sagiiro ah uma kashfu shubahaat intaa dabadeedna waxaa ku sii xiga waa isla marxaladii iyo kashfu shubahaat kitaabka la yidhaahdo uma kitaabu tawxiid dabeedna waxaa ku sii xiga kitaabu tawxiid baa ku sii xiga arbacatuha afartooduba lishaykhi muxamed ibni cabdilwahaab raximahu allahu tacaala wuxuu u sugnaaday sheikhii la odhan jiray maxamed ibni cabdilwahaab ayuu u sugnaaday ilaahay ha u naxariisteen hada fii tawxiid alcibaada kanna wuxuu ku saabsan yahay mawduucani tawxiid alcibaada ayuu ku saabsan yahay wa fii tawxiid alasmaa'i wa sifaati alcaqiidati alwaasitiyatu uma alxamawiyatu watadmuriya tawxiidka asmaad iyo sifaadka ku saabsan gudihiisana waxaa ku sugan alcaqiidatu alwaasitiya kitaabka la yidhaahdo uma intaa dabadeed waxaa ka sii dambeeya kitaabka alxamawiya la yidhaahdo watadmuriya iyo kitaabka atadmuriya la yidhahdo halaasatuha lishaykh alislaam ibni taymiyata raximahu allahu tacaala saddexduba waxay u sugnaadeenoo iska leh ibnu taymiya iska leh fataxaawiyatu maca sharxiha waxaa markaa ku xigaa taxaawiyada oo sharxeedu weheliyo yacani waxaweye maraaxishii buu markaa u qaybinayaa marka waxa weeye saddexdii marxaluu mar walba israacinaya oo marxaladii koowaad tii labaad tii saddexaad tii koowaad waxay noqonaysaa salaasat lusuul walqawaacid alarbac ayay noqonaysaa xagga marka laga eego tawxiidka marxaladeeda labaadna waxay noqonaysaa kashfu shubahaadka ayay noqonaysaa marxaladeeda labaad xagga tawxiidka yani tawxiid alcibaada marxalada saddexaadna tawxiid ulcibaada xaggeeda waxay noqonaysaa kitaabu tawxiidka markaa saddexdii marxalo isku daray marxalada marka mubtadi'iintu waa labada kitaabee hore marxalada mutawasidiintuna waa kashfu shubahaadka saasuu uma u isticmaala marxalada marka waxa weeye saddexaad xagga tawxiid alcibaada waa kitaab tawxiid asmaad iyo sifaadka marxalada mubtadi'iintu waxay noqonaysaa yacni alcaqiida alwaasitiya marxalada marka mutawasitkina waxay noqonaysaa xamawiyada iyo tadmuriyada ayay markaa noqonaysaa uma alxamawiya watadmuriya fataxaawiya maca sharxiha waxay ku soo dhacaysaa iyadu walow uma yaanu isticmaalinbe inay marxalada dambe tahay ee saddexaad laakiin waxaa fiicnayd halkaasna uma inuu isticmaalo calaa kulli xaal macnu waa mafhuum oo alcaqiida alwaasitiya waasit meel la yidhahdaa loo nisbeeyo qaadi waasit baa ka dalbaday waa magaalo ka mida ciraaq baa waasit la odhan jiray magaalada ciraaq ee waasid la odhan jiray magaalada ciraaq ka mida ee waasid la odhan jiray qaadigeedii ayaa wuxuu yidhi caqiido kitaab caqiidaa noo qor markaasuu caqiidada wax fara badan baa laga qoray markaasuu waxaan doonayaa kitaabaad adigu qortaan doonayaa buui markaasuu qalinka qaato wakhti yar buu ku qoray wuxuu ahaa baa la sariicu lkitaaba yaa qoraalkiisu aad buu u degdeg badnaa yacnii farta anaaqada iyo inuu aad u qurxiyo iyo waxba kuma dadaali jirin fartiisa dad fara badani ma akhrin kari jirin min surcati alkitaaba xataa waxaa la naqliyaa qaar isagu inuu akhrin kari waayey khadku isagu qoray ibnu taymiya inuu qaarkood akhrin kari waayaa la soo naqliyey ibnu rushayiq nin la yidhaahdaa khadkiisa aad u yaqaanay oo meesha xataa la akhrin kari waayo amaba isagu akhrin kari waayo oo akhrin jiray se cajiib maa waxay yidhahdeen wuxuu ku qoray bayna aduhri waalcasri miyay ahayd mise bayna alcasri waalmaqrib bacda salaati alcasri ila almaqrib wakhtigaas intuu leegaya waa garanaysaa tadmuriyada iyo xamawiyada midna bayna aduhri waalcasri buu qoray midna bayna alcasri waalmaqrib buu qoray haddana waxa weeye dee nuquusha ku jirta khaas ahaan xamawiyada iyo waxa weeye masaa'isha iyo qaacidaynta iyo ixtijaajaadka iyo xujajka iyo yacni ku jira yacni tadmuriyada waa shay aad u layaab badan waa shay aad u layaab badan marka kitaabka alcaqiida alwaasitiya sidaasuu ku qoray nusuus iyo adilo wuxuu ku soo arooriyena waa aragteen shuruuxaad fara badan oo kala duwan baa la sharxay waxaa dhici karta soddon sharax wax ka badan inuu leeyahay kitaabku ama sharax waasica ha noqdo ama mid mukhtasara ha noqdo ama tacliiq ama taqriiraad ha noqdo yacni waxaweye shuruuxdiisa aad iyo aad bay u badantay laakiin intaan ka arkay waxaa markaa uga cajiibnimo badan sharaxyadaas sharaxa ibnu cuthaymiin iyo sharaxa atanbiihaat asaniya yacni markaa lagu magacaabo labadaa sharax mataanadooda iyo quwadooda aad yo aad bay cajiib u yihiin aad iyo aad bay cajiib u yihiin ka khaliilmaxamed eh, khaliil haraas waa mukhtasar oo waa kooban yahay laakiin waa miid sheikhaadu cilmi badan oo ka raajacayna waa jiraa oo waxa weeye cabdirasaaq alcafiifi cilmiga ictiqaadkii culumta kalena baac dheer ku lahaa laakiin sheikhu wuxu ahaa qaliil atasaaniif sida badan wax ma qori jirin haalibka ah oo wuxuu odhan jiray kutubtii la qoraa dadka ku filan kutubtii la ayaa ku filan buu odhan jiray haalibka culamaada hay-atu kibaar alculamaa waa min talaamidatihi haalibkeedu uma alxamawiya waxaa ku sii xigaa markaa kitaabka alxamawiya alxamawiyat alkubraa waxaa loo nisbaynayaa madiinatu xamaah baa loo nisbaynaya xamaa oo ka tirsan marka waxaa suuriya ayaa loo nisbaynaya kitaabka waxaa ku jira nuquulaad aad u fara badan oo waxa weeye markaa culammadii ictiqaadkaa salafka yacni markaa waxa weeye ka hadashay hadday tahay culammadoodii hore iyo hadday yihiin culammadii dambeba kutubtii ay qoreen buu nuquulaad ka soo raraya nuquulaad fara badan wuxuuna u doodayaa dariiqada ay ka mareen salafka iyo cidda salafka raacday eh, inay markaa tahay alasmaa wa sifaat siday ka mareen sida saxan yacnii manhajku wuxuu yahay baab kastaba iyagu siday mareen iyo sida markaa khilaafsani dee waxa markaa xoog badan oo fiican siday mareen wa kullu khayrin fi itibaaci man salaf wa kullu sharin fi ibtidaaci man khalaf wa khayru lumuuri asaalifaatu cala alhuda baa mid kale yidhi wa sharu lumuuri almuxdathaatu albadaa'icu wa tadmuriya waasidiyadii xamawiyadana wuxuu hormariyey waasidiyada xamawiyada ayuu markaa dembaysiiyey camaweyda aad u dambaysa marka waa sideeda nusuusta iyo adilada ku badan nuquulaad ma soo naqlinayo sheekhu laakiin tan kale nuquulaad buu markaa soo rarayaa marka dadka nusuusta markaa in lala waajaho ayaa marka hore fiican marka tan kale waxay noqonaysaa oo kale bimasaabati sharxin xamawiyada iyo tadmuriyada iyada waaw buu isugu cadfay waaw ayuu isugu cadfay tadmuriyada waagii hore lama sharxin iyo xamawiyada labadaba mixata alwaasitiya waa casrigan baa marka waxaa la sharxay intaba shuruuxaadku wakhtiyadan unbay markaa yimaadeen laakiin waxaa ugu sharax badan waasiteeda xamawiyada bacdu tacliiqaat oo culamada qaarkood ama mashaayikhda qaarkood ay ku tacliiqiyeen waa jirtaa sida markaa sheekh ibnu baaz wakhayruhu waana muhim tadmiiriyada casrigan waa la sharxay culamo kala duwan baa markaa sharxday oo marka waxaweeye culamada qaarkood oo ku sameeyeyna waa jiraan in markaa taqriib oo kale ku sameeyey sida ibnu cuthaymiin oo wuxuu alifay taqriib tadmuriya tadmuriya inuu dadka u soo dhowaynayo iyo dalabada xamawiyada lafteeda wuxuu qoray talkhiisu lxamawiya xamawiyada inuu soo talkhiisinayo soo koobaayo shuruuxaad culamada qaarkood ay sharxeenna markiisa waa jiraan oo marka waxa weeye kitaabka marka lagu sharxay taasna waxa weeye shuruuxaad mutacadida koley soo baxay sida sheekhi mahdi sida muxasi sida marka waxa weeye khumayis sida waxa weeye culammada marka baraak oo isaguna marka dhowaan waxayna u badan tahay qaarkood tafriiq bay marka qaarkood u badan tahay salaasatuha lisheikh alislaam ibnu taymiyata raximah allahu tacaala saddexdaba waxaa iska le ibnu taymiya fataxaawiyatu maca sharxiha waxaa markaa ku xigaa taxaawiyada oo sharaxeedu weheliyo sharaxeedu u jeedaa waa sharaxa ibn abilciz alxanafi ayuu u jeedaa waa jiraan waayadii hore sharaxyo kale oo la sharxay wakhtigaa qadiimka ahaa laakiin sharaxyadaa la sharxay sharaxa ugu fiicnaa wuxuu ahaa sharaxa ibn abilciz alxanafi u sharxay laakiin ashaaciro sharaxday baa jirta maaturidiye sharaxday baa jirta xataa markaysa markaa qaar markaa madhabka ashaaciradaba kasii fog oo xataa isku daya inay sharxaan baa jira oo doonaya markaa de inay yacni markaa sidii dariiqo dhexa ama markaa sidii muctasilada inay waafajiyaan meelaha qaarkood ya marka waxa weeye sharaxa markaa taxaawiyada waa in cid aad garanayso oo quman ay tahay sharaxa inaad kaa akhrisanayso marka sharaxa ibnu abilciz shuruuxaadka lagu sharxay taxaawiyada waa sharaxa ugu waasacsan waana marka waxawe sharax markaa aad iyo aad matiin u ah aad u fiican waxaana ku jira nuquul fara badan oo shaykhulislaam ibnu taymiya iyo ibnuqayim laga soo naqlinaayo oo gaadhaysa mi'aad boqolaal gaadhaysa naqli boqolaal naqlay gaadhaysa waxaa laga yaabaa kitaabka kala in ka badan inay tahay naqli ibnu taymiya ibnu qayim laga soo naqlinaayo mase magacaabo xaajana keensatay inaan u magacaabin xaajada keensatay waxay tahay yani marka waa inay dadka qaarkood ay didmo ka qabeen yacni ibnu taymiya ibnu qayim markaa si waxa weeye dadku aynay uga didin ay u taalacdaan ayuu ugu talagalay saasuu u qariyay magacyadooda oo aanu naqli inuu yahay u sheegin iyo si aan isaga loo dhibaatayn waayo dee wakhtiyada qaarkood waa la dhibaateeyo yacni imtixaan baa haleelay waxaa lagu dhibaateeyey ibnu taymiye arrinkiisii ayaad markaa waxbaad raacdaa ibnu taymiyad raacdaa iyo waxyaalo markaa waxa weeye yacni markaa sidii saa'idka ahayd khilaafsan oo ibnu taymiye waafaqaysa ayaad markaa ku tagtay isaga laftiisaa dhibaata soo gaadhay oo la yidhi halla tacsiiro marka waxa weeye xaajada caynkaasa ayaa keensatay oo markaa saabtay culamada mucaasiriinta ahlu sunnaha bacdigood tacliiqaad ku sameeyey ama sharax yaroo kooban ku sameeyey waa jiraan ama albani ha ahaado ama fawsaan ha ahaado ama eh, ibnu cuthaymiin ha ahaado ama saalix al sheikh ha ahaado yacnii iyo culamo kaleba wa fi naxwi alajuruumiyatu uma mulxatu alicraabi lilxariiriyi uma qadru nada libni hishaamin wa alfiyatu bni maalikin maca sharxiha libni caqiid naxwaha laftiisa marxalada koowaad waa ajruumiyada alajuruumiya marxalada labaadna waa mulxat alciraab lilxariibi marxalada markaas saddexaadna waxay noqonaysaa qatru nada oo ibnu hishaam alansaari uu leeyahay iyo alfiyatu bni maalik oo sharaxeedu u weheliyo ibnu caqiil abulwafaa ibnu caqiil uu sharxay marka saddexdii marxalo xaggii naxwahana saasuu isu raaciyey marxalada koowaad waa alajuruumiya marxalada labaad oo mutawasidiinta ah oo mulxat alciraab waa kitaab marka waxa nadmi ah yani sharxiyana leh waa garanaysaan waayah qadrunadaha iyo marka alfiyadana waa israaciyey marxalada saddexaad buu ka dhigay qadrunada wa ballu sada libni hishaam alansaari iyo alfiyada ibni maalikoo sharaxa ibnu caqiil ku yacni xadiiska waxaa ku sugan alarbacuuna anawawiya arbaciinkii markaa nawawi u sugnaaday waa marxalada koowaad suma cumdat laxkaami lilmaqdasiy waxaa ku xiga marxalada dhexe oo iyaduna ah laxkaamka oo maqdasi uu leeyahay ama maqdisi uu leeyahay daalka in loos dhiga iyo in la kordhigaaba waa jirtaa lilmaqdisiyi maqdisi uu leeyahay uma buluuq lmaraam waxaa ku sii xiga buluqmaraamka oo libni xajar ibnu xajar markaa u sugnaaday waalmuntaqa lilmajdi ibni taymiya iyo muntaqa alakhbaar oo majd ibnu taymiya u sugnaaday abulbarakaat ibnu taymiya waa shaykhulislaam ibnu taymiya awowgii weeye wuxuu ka dhashay beyt cilmi ya awowgii wuxuu ahaa nin shiikhoo caalima buu ahaa musanafaad iyo kutubna leh waxaa ka mid a ah kitaabka Eh, axaadiisul axkaamka ku saabsan eh, aadka u waasica ah shanta kuna xadiis inta ka badan koobsanaaya ee lahe muntaqa alakhbaar ee eh, nayl ku sharxayo shawkaani uu nayl ku sharxay waayahay kutubo kalena waa leeyahay oo ka mid yahay almuxarar fi lfiqhi kitaab muxarar la yidhahdo fiqhi ah oo laba mujallada calaa madhab alxanaabila waa leeyahay yacnii ta usuulkaana waa wadaagaanba oo waxa weeye waxaa la yidhaahdaa waa liaali taymiya aabbihii laftiisu wuxuu ahaa caalim buu ahaa raximahum allahu tacaala ilahay u naxariistay marka halkanna maraaxishan wuxuu israaciyey xaggii xadiidka oo arbaciinkii marxalada koowaad ah cumdatulaxkaamka marxalada labaad ah buluq maraamkii muntaqal akhbaarka oo marxalada saddexaad oo iyagana uu isku daray faadukhuulu fii qiraa'ati alummaati sitti wahayriha waxaa ku sii xiga ummahaatu sittada in markaa waxaweyn yacnii akhrinta la akhrinayo la gudagalo ayaa markaa ku xiga ummaat buu ka cabbiray carabadana waxaa ku caanbaxday alummahaatu sitta laakiin waxay culammadu yidhaahdeen waxaa loo kala saaraa caaqil iyo khayru caaqil ummun shay marka caaqila marka la sheegaayo waxaa lagu jamciyaa ummahaat haadaa la keenaa shay aan caaqil ahayn marka la sheegaayana ummaat baa la yidhaahdaa sidaasaa sida daqiiqi ay tahay waa ilaa dee waa khilaafeenoo sida kale waa iska yidhaahdeen ibnu cuthaymiin laftiisuna waa baraarujinaya marka sidii jaaddada ahayd buu sheekhu keena aljaadda fii qiraa'ati alummaati sitti wa hayriha yacni kutubta xadiisiga waaweyn akhrinteeda marka waxa la guda wa fi lmusalaxi musalaxa waxaa ku sugnaa marxalooyinkan gudahooda nukhbat lfikr lfikri lama yidhahdo kaafka lama reebo waa lfikr waa jamcu fikra fikr yacnii kitaabka markaa lfikr la yidhaahdo oo libni xajar ibni xajar alcasqalaani uu leeyihi uma alfiyat alciraaqi intaa dabeedna waxaa ku sii xiga alfiyada ciraaqi loo nisbeeyo raximahu llah ama alfiyada suyuuti waa isu dhig weeyaanoo yacni alfiyatu alciraaqi iyo alfiyatu suyuuti way isbarbar joogaan laakiin xagga zawaa'idda haddii laga eego waxaa ziyaadooyin badan alfiyada suyuutiga ayaa markaa ziyaado badan oo wuxuu markaa suyuudi odhanayaa waxa ciraaqi uu sheegay waxaan ku soo ururiyey buu odhanayaa lix boqoloo beyd afar boqolna waa ziyaado waxa aanu sheegin laakiin miisada uu dheer yahay waxa weeye ciraaqi uu dheer yahay suyuuti waxay tahay aqwaasha uu soo naqlinaayo ciddii tidhi buu cayimayaa oo hebel wuxuu yidhi sidaa iyo sidaa laakiin isagu aqwaashii marka waxaweye ciddii tidhi ma soo naqlinayo taa waa ka tegi ikhtisaarka ayaanu marka inuu keensaday ayay markaa ka mid tahay laakiin sida kale haddii la eego waxaa fawaa'id badan oo faa'iidooyin badan suyuudigaa faa'iidooyin badan laakiin miisada markaa tacyiinka rijaalka hadalka yidhi tacyiinkooda ayuu dheeriyey meel meel waa dhacaysaa inay eh, markaysa markaa ikhtisaarkii inay ka baxsato oo bacd alfawaa'id markaa oo aan badnayn oo uu ka tegey oo markaa uu sheegay ciraaqi waa jirayaan laakiin haalibkii wuxuu uu sheegay wuxuu ku ururiyey in kooban dabeed wuxu uhi afarta boqolee kale waxay noqonaysaa min azawaa'id zawaa'iday ka mid mm. saas aawadeed cidda qaybaysa markaa labada alfiye mid ahaan waxaan markaa door bidaa ama dhallinyarada qaar u tilmaamay inay markaa suyuudiga qaybaan maadaama iyadu ay faa'iido badan tahay suyuudiga inay qaybaan ayaa anfaca ah labadaba markaa laba shiikhoo dee markaa muxadisoo labaduba xadiiska yaqaana ayaa alifay fanniganna waa fanni manquul ah hadda markaysaga waxa iyagu cabbirayaan saa uma aha haaliban waa wax manquula culammadu waxay yidhaahdeen bay soo khulaasaynayaan oo markaysagaa sheegayaan waxaana markaa labada kitaabadda ay daba socdaanuun muqadimadii ibnu salaax bay daba socdaan yaa muqadimadaasay daba socdaan markii ibnu salaax markaa risaalada allifay kutubta mustalaxe ka dambeeyaa waxay noqdeen qaar daba jooga isaga ama marka waxa weeye ha khulaaseeyaan ama ha nadmiyaan ama ha ictiraadaan ama ha siyaadiyaan ama ha mucaaradeeyaan ama ha u gargaaraan yacni waxa weeye waxay daba joogeen ibnu salaax muqadimadiisa ay daba jooga saas aawadeed markuu sheegaayo siyuudi in la akhristo risaalo culumulxadiiska ku saabsan ya waxaad akhrisataa buu odhanayaa muqadimo ama risaalo akhriso tadri minhu listilaax ka haadihi wa asliha wabni salaax sidaa tan oo kale akhriso waa nadmigan markaana alfiyadae u nadmina wa aslihaana waxa weeye waa ciraaqiga wabni salaax waa yani tii markaa muqadimadii ibnu salaax wey wa fi lfiqhi masalan aadaabu lmashyi ila asalaati lishaykh moxamed ibni cabdilwahaab fiqiga waxaa ku sugan marxalada koowaad tusaale ahaan baynu tusaalaynaynaayo aadaabu lmashyi ila asalaa aadaabta socodka loo soconaayo salaadda aadaabteeda oo lishaykhi moxamed ibni cabdilwahaab u sugnaaday sheekh moxamed ibni cabdilwahaab u sugnaaday yacnii kitaabka wuxuu ka cabbiray aadaabu lmashyi ila asalaa wuxuuse ka hadlayaa cibaadaadka khaas ahaan salaadda iyo zakada iyo soonka saddexdaasu ka hadlaya salaadda iyo zakada iyo soonka ayuu ka hadlaya laakiin maadaamuu ka bilaabay waa inaad soo weysaysataayoo si markaa aadaab le ugu socotaa salaaddiiyo xagga salaadda u kacdaa halkuu ka bilaabay ayuu magacii ka dhigay waa min baabi itlaaqi iljusi wa iraadat alkulli shay jus oo ka mida kitaabku wuxuu koobsanayay baa markaa la sheegay waxaana loo jeedaa kitaabkao dhan ayaa loo jeeda salaaddii waa faahfaahinaya waa ka hadlayaa zakadii iyo soonkiina si mujmala ayuu uga hadlayaa duuduuban waayahay uma zaadu lmustaqnic uma zaadu lmustaqnic lilxijaawiyi raximah llah waxaa ku xiga oo marxalada ku xigta ah zaadu lmustaqnic kitaabka la yidhaahdo oo xijaawi uu leeyihi raximah allah aw cumdat lfiqhi ama cumdat lfiqhi labadaa mid ahaan baad kulagu xigsiinayaan ama cumdat lfiqhi ama zaad lmustaqnic an labadii waa isbarbar joogaanoo iyagu waa simanyihinoo mid baa laga qaadan saas aaweed aw isticmaala uma almuqnici lilkhilaaf almadhabiy daad muqnica ayaa markaa ku xiga oo khilaafka madhabka loo nisbeeyey yani markaa u sugnaaday iyo wlmuqni lilkhilaafi alcaali iyo muqniga oo khilaafka koreeya usugnaaday sugnaaday salaasatuha libni qudaama saddexduba waxay u ibnu qudaamay u ibnu qudaama ayaa saddexdaba iskale marka wuxuu kulmiyey saddexii marxalo ayuu halkana ku kulmiyey fiqiga uu tilmaamaya marxalada koowaad aadaabulmashi ila inay tahay marxalada labaadna inay noqonayso zaadulmustaqnica ay noqonayso muqnica iyo muqnigana marxalada saddexaad laga dhigay waayo waawgii isugu cadfay kuwan dambe suma ayaanu markaa ka hormariyey suma ayuu ka hormariyey ibnu qudaama musanafaad iyo kutub fara badan buu dee markaa leeyahayo yacni markaa hadday xaggii fiqiga tahay hadday xaggii caqaa'idda tahay caqaa'idda lafteeda dee rasaa'il buu leeyahy uu ka mid yahay waxa lumcat alictiqaad uu ka mid yahay alculuwi uu ka mid yahay damu ta'wiil uu ka mid yahay xikaayat almunaadara yani kutub mutacadida oo ictiqaadka ku saabsan buu leeyahy xikaayat lmunaadara waa muhim waa risaale muhima wuxuu ka hadlayaa munaadaro nin ashcariya dhex martay ayuu khulaasadeedii sheegaya wuxuu odhanayaa waa munaadaraana dhex martay nin ashcari ah laakiin buu yidhi hadda ugama xikaayoonaayo alfaaddii sidii aan isugu nidhi waayo waxaan ka baqayaa buu beeni inay soo gasho ee waxaan hadda matelayaa buu odhanayaa bal sida loola doodi karo iyaguna ay odhan karaan laguna odhan karo qaab noocaasuu dhigaya laakiin sidaasuu igu yidhi saasaan ku idhi waxaan ka yara baqayaa buuhi in beeni soo gasho siday culamadu isu ilaalinayaan da waayahay marka risaaladaas waxaa weeye xikaayatu munaadara waa muhimmatun jiddan waa risaala muhimma xagga markaa fiqiga kutub fiqiga mutacadida ayuu leeyihi sheikhii marka waxaa weeye gabyaaga ahaa la odhan jiray abu zakariya yaxya sarsari ayaa ammaanay muwafaq ibnu qudaama abyaaddu ku ammaanayana kutubtiisa xataa fiqiga waa magacaabayey isaguna wuxuu ahaa nin shiikha buu ahaa nin shiikha oo markaysaa dee kutub leh oo musannafaad allifay oo mukhtasarka khiraqiga nadmiyey oo yani waxaweye talaamiidii arday lahoo markaysa xataa fiqiga iyo cidi ka qaadatay ayuu ahaa shaacirna u ahaa gabyaah oo nabiga calayhi salaatu wasalaam gabayo fara badan ku ammaanay dawaawiin buu ku ammaanay dawaawiin ayuu nebiga ku ammaanay shicirkiisuna wuxuu aha shicirku aad buu ugu sahlanaa gabayo badan buu lahaa wuxuu uhi kafa annaasa kafa annaasa bilkaafi wa aqnaca taaliban bimuqnici fiqhin can kitaabin mutawali wa aghnaa bimuqni lfiqhi man kaana baaxisan wa cumdatuhu man yactamidha yuxasili wuxuu ku sheegayaa afar kitaabuu allifu ku magacaabaya meesha wuxuu yidhi kafa annaasa bilkaafi wa aqnaca taaliban waxay u taabiceen wa aqnic laakiin way qalad weeye yacnii cidda mala taabacaysay marka caruudka aqoon malaasaa uma lahayn waaba jabaya beydkuba wa aqnaca taaliban wuxuu idhi dadka wuxuu ku kaafiyey kitaabka kaafi la yidhaahdo wa aqnaca taaliban mid cilmiga doonayana wuxuu ku qanciyey bimuqnici fiqhin can kitaabin mutawali yacni fiqi muqnicii eh, fiqiga ayuu ku qanciyey wuxuu ku tilmaamaya kitaabka almuqnic kitaab yani markaa la dheereeyey ayuu markaa kaga qanciyey bu odhanaya wa aghnaa bimuqni lfiqhi man kaana baaxisan wuxuu ku deeqtoonsiiyey muqnigii fiqiga kii markaa cilmiga masaa'isha baxsinayey ee khilaafiyaadkiiyo raadinaya wa cumdatuhu man yactamidha yuxasiri cumdihiisana yacnii ka markaa cuskada cilmiga waa xasilinaya marka afartii kitaab halkaasuu afartaba ku sheegay wuxu uhi wa fii usuuli fiqi alwaraqaati liljuwayniyi raximah ullah usuulu fiqiga waxaa ku sugan waraqaadka juwayni oo imaam alxaramayn abulmacaali juwayni uu leeyahay alwaraqaat waa laga daba dhacay shuruux badanna waa leedahay waxay noqotay sida ajruumigu u oo kale bay usuulkii u noqotay ilaa markaa waxa weeye culammada qaarkood ay dooneen inay markaa waxa madhabkooda waafajiyaan oo casrigan waxaa la soo saaray xambalat alwaraqaat waraqaadkii oo la xambaliyeeyo oo masaa'isha inta shaaficiyada ay ku kala duwan yihiin baa tacdiil lagu samaynayaa oo marka abyaad loo idaafaynayaa yacni waxa weeye waxyaalaha aanu sheegin ee markaysaga asaaska iska ah meelaha qaarkoodna wax laga yara beddelaya xambalatulwaraqaat bay yidhahdeen marka waraqaatku waa risaalo yar oo kooban oo usulka laga bilaabo abulmacaali juwayne ayaa leh raximah ullah uma rawdat lusuul libni qudaama yacni rawdat naadir wa junnat lmunaadir oo uu leeyahay ibnu qudaama saaxib lmuqni oo waxa weeye iyaduna waxay ku dhisan tahay calaa madhab alxanaabila wa fi lfaraa'id alraxabiyatu uma maca shuruuxiha faraa'iddana waxaa ku sugan kitaabka raxabiyada oo nadmigii raxabi u lahaa uma maca shuruuxiha deed waxaa ku xiga shuruuxdeedii wax ka mida in lala akhristo iyo walfawaa'id ljariya fawaa'id aljaliya uu leeyahay ibnu baas uu leeyahy ibnu baas uu leeyahy wuxuu odhanayaa ibnu cuthaymiin halka raxabiyada waxaan anigu arkaa inay burhaaniyadu ka fiican tahay buuri waayo burhaaniyadu waa ka masaa'il badan tahay oo waa ka waasacsan tahay marka laga eego xagga raxabiyada gees waa uga waasacsan tahay waa ka masaa'il badantao waxyaale aynay sheegin ayuu markaa sheegaya waa midda kale way ka kooban tahay abyaad ahaan way ka yar tahay way ka yar tahay muqadimada haddii laga eego kale xuquuqda tarikada ku tacalluqaysa raxabi ma sheegin laakiin burhaaniyadu waa sheegtay burhaaniyadu waa sheegtay arkaanta irsiga iyo shuruudul irsina waxaweeye burhaaniyadu waa sheegtay laakiin raxabiyadu ma sheegin araddu calaa dawi arxaamkana waa sheegtay burhaaniyadu oo dee madhab madhabulxanaabila ayay waafaqaysaa yacni marka laakiin raxabiyadu ma sheegin maadaama madhabu shaafici ay ku dhisnayd xagga ikhtisaarkana way ka ikhtisaar badan oo dee waxa weeye markaa meel eh, dhowr beyd uu ku sheegay baa laga yaaba isagu beyd keliya inuu ku cabbiro saaxibuburhaaniya calaa kulli xaal xagga markaa haddii laga eego ictinaaga iyo khidmada waxaa laga daba dhacay raxabiya laga daba dhacay ilaweynagan haddii laba mukhtasar la helo midna uu yahay makhduum uu yahay midna aanu ahayn ka makhduum kaa fiican raxabiyadu waxa weye waa kitaab marka waxaweye aad looga daba dhacay oo shuruux markaa mutacadida leh oo xawaashi leh xataa xaashiyooyin baa la saaray ya waa kitaab marka aad ay culammadu u qaybi jireen aad looga daba dhacay weeye marka kitaab makhduuma weeyaan kitaab makhduuma weeye ictibaaraadka qaarkood oo sheikhu ku dooranaayo sida inuu dawil arxaama uu sheegaayo iyo dee madhabu shaaficiya mid waafaqaysa ma aha calaa kulli xaal sidii markaa beledkooda ama qutrigooda ay ka ahayd sida marka ay ka ahayd maraaxisha tacliimku ayuu markaa ka hadlayaa laakiin beledada waxay ku kala duwan tahay horuu kuugu sheegay min beledin ilaa beled inay tahay marka xagga haddii laga eego fiqiga iyo waxa waxaweeye in eh, haddii fiqi mujarada ah marka la dhigaayo waa in fiqiga madhabka beledka waafaqaya la dhigo ayaa markaysaga ajwad ah oo ka fiican madhab kale yacni fiqigii in la akhriyo fiqiga muqaarinka isagu waa gaar oo dee waxa weeye markaa eh, isagu waxa weeye dee adilada iyo sharaxeeda iyo ayaa la daba joogaa laakiin marka la eego xagga madhabka marka la eegaayo fiqiga mujaradkaee madhabayda la dhigayo kii beledka mid waafaqsan waa noqdaa oo ardaygu inuu barto markii hore madhabka beledka dabeedna marka waxa weeye aanu taqliid yacni markaa eh, iyo jumuud kula iman aanu marnaba markaysa masale ku khilaafayn dee sax maaha waa inuu marka waxa weeye wixii daliila u caddaado waa inuu marka waxa weeye adilada raacaa laakiin marka hore waa inuu fiqiga markaysaga beledka ama madhabka uu taxsiiliyaa marka uu taxsiiliyana wixii dacfigiisu u caddaado wuu khilaafayaa sidii marka waxa culammada marka cadadu ahayd yacni saas yadaa marka waa khilaafaya laakiin in la yidhaahdo xadiiskan annaga madhabkayaga ma aha oo waxaweeye saxiix kasta ha ahaadee qaadan mayno oo dee waxaweye sheekh hebel siduu yidhi keliyaan qaadanayaa yacni waxaweye sax ma noqonayso saasi markaa munaasib ma aha waa itibaac daliilka la raacayo iyo markaa waxa waaye fiqigii in marka aqwaashii culammada la isticaanaysanayo labadii isdiidi maayaan labadii waa in lala yimaadaa waana inay ka dhignaataa kutubta fiqiga la akhrisanaya bimansilati alisticaana cala fahmi alkitaab wasunna yacni waxa weeye in loo kaalmaysanaayo fahamka kitaabkiiyo sunnada yacni saas waa inay noqotaa laakiin iyadu aynay haayadii noqon ay noqotaa wasiilo yacni loo maraayo nusuusta sidii loo fahmi lahaa wasiilo loo maraayo waa inay noqotaa laakiin ay noqon haayadii la duldegayey ayna saas noqon haayadu waa nusuusta marka in la fahmo oo nusuusta la raaco ayay haayadu markaa noqonaysa marka bered kastaba dee waxa waafaqaya in markaa maraatibtaa kuwa u dhigma in la sameeyo xagga fiiqa shaaficiga waxyaalaha qaarkood dee isma khilaafayaan in naxwo la baranayo iyo in marka waxa mustalax la baranayo iyo yani in caqiide la baranayo iyo min beledin ilaa beled yani kuma kala duwana in axaadiis la baranayo iyo yani iyadu waa seeda laakiin waxa weeye xagga markaa haddii laga eego fiqiga oo kale dee waxay noqonaysaa marka waxa weeye in eh, sida abushujaaca iyo cumdaha iyo waxa weeye minhaajka yani markaa saasoo kale markaa waxaan yani markaa loo maro saasoo kale loo maro kii mutawalka ahaa wuxuu noqonayaa kolley dee waxa weeye qiraa'o jardi ah yani noocaasoo kale soo gelaya ama yani qiraa'atu calayhi haddii markaysa markaa loo baahdo haddii kalena mutaalaco yani markaa la taalacdo ayuu noqonaya waxaanay markaa culammada shaaficiyadu de kolle ku dareereen inay markaa waxa weeye kutubahaas ay muqararaadka ka dhigaan iyo kuwa la midka ah ya haddii waxa weeye saraa ay u kacaan waxa weeye waa inay markaa waxa weeye ka ibnu muqri yani markaa irshaadka ay akhristaan oo yidhaahdeen isaguna mukhtasar iska ah sida minhaajkaoo kale laakiin ay yidhahdeen waa ka masaa'il badan yihin ay yidhahdeen waa ka masaa'il badan yihin waxyaalaha markaa kutubta si balballaaran ama ha ahaado rawdatu taalibiinka ha ahaado ama kutubaha la midka ha ahaado sida markaa xaawiga waa lilmutaalaca waa kutub marka waxa weeye yani markaa la taalacanayo oo waxa weeye marka mutaalac ahaan looga faa'iidaysanayo iyo muraajaco masaa'isha markaa faahfaahinteeda loo sii raajacayo ayay markaa noqonayaan abwaabtii kale qudhiisa waa sii wadaa sheikhu wuxu wa fi tafsiiri tafsiiru ibnu kaiirin raximah allahu tacaala waxay culammadu yidhaahdaan mukhtasaraad waa in la qaybaa oo fanni kasta wax kooban waa in laga qaybaa axaadiistana intuu qofku awoodi karo inuu qaybo ayaa fiican shay la qaybo waxa uga horraynaaya qur'aanka ayaa uga horraynaya bacda dalik yani axaadiista nabiga sala allahu aleyh wasalam arbaciinka yani waxa weeye cumdaha hadday marka waxa weye ama buluuqa yacni saasoo kale wahalumajara intuu awoodi karo qofku markaysa marka inuu qaybo yacni aad yo aad bay marka u fiicantahy aad yo aad ayay u fiican fanni walbana in wax laga qaybaa fiican oo yacni hadday usuul tahay hadday naxwo tahay hadday mustalax tahay yacni markaa sidaas markaa fanni walba wax looga qaybo xata alictiqaad yani marka waxa weeye kitaab tawxiid oo kale haddii talabada marka yani aadka u dadaalaysa ay qaybto aad bay u fiican tahay waayo nusuus iyo adilo badan buu koobsanaya aayaad badan iyo axaadiis badan bacdulmasaa'il oo laga istimbaadayo iyo canaawiintiina waa weheliyaan iyo masaa'il marka masaa'ilbaab yani marka waxa weye waa weheliyaan marka faa'iide fara badan baa ku sugan yani qaybista marka waxaa la qaybaayo fawaa'id fara badan ayaa markaysa waxaa ku jira marka hore laakiin waxaa uga horraysa usulu salaasaha in la qaybsan yahay usulusalaasaha salaasaha yani malcaamadaha iyo de meelahaasoo kale waa lagu qaybsiyaa marka qofkii qaybay xataa inuu ilaaliyo ku celceliyo aad bay muhim u tahay waayo yani dalaa'ishii masaa'ishan baa markaa ku sugan masalo walba daliilkeedii la saarayo ayaa ku sugan ka kale dalabada markaysa markaa way qaybi jireen yani dalabadii shiikha iyo talabadii yani marka culammadii ka dambaysay waxay ahayn kashfu shubahaadka si ay ugu radiyaan dadka marka waxa weeye ahlulbaatilka ah kashfu shubahaadka waa qaybi jireen waa qaybi jireen kashfu shubahaadka marka kitaabu tawxiidku aad bay u fiican tahay in la qaybo aad iyo aad bay u fiican tahay xagga markaa fiqiga matni in la qaybay culammadu markaa tilmaami jireen si masaa'ishii uu qofku markaa u istixdaari karo oo u istixdaari karo way jiri jirtay culammada shaaficiyada qaarkood inay qaybi jireen kitaabka minhaajka soomaalida bacdi ka mid oo qaybi jirayna waa jiraan iminkana dad qaybaa waa jiraan oo waxaweeye koonfurta iyo waa laga helaa dadka qaarkood dadka waad ku arkaysa iyagoo qaarkood ay subcinayaan yani marka minhaajka ay subcinayaan marka waxa weye cala kulli xaal qaybista matni fiqhiga la qaybo waxa weeye ariiqadii culammadu ay samayn jireen ayay marka iyaduna ahayd qofkii haddaba qaybi kari waayaa waa inuu takraarka ku badiyaa si uu marka waxaweeye shibulxifdi oo kale u noqoto oo waxaweeye markaa u xasuusan karo masale ahaan uu xasuusan karo waa inuu ku celcelinta markaa waxa badiyaa a'immadii marka waxa weeyaan waxay ahaayeen qara'aad marka ugu dadaala waxaa la yidhahdaa mas'ala mar lagu qabsaday wasiidka ku sugan baa waxaa lagu qabsaday nawowi markaasaa sidaa maahee waa sidan markaasuu yidhi baa la yidhi maanaa wasiid laygu qabsanayaan lix oo goor baan akhriyey buu lix boqol oo goor baan wasiid ka akhriyey buui sida laygu qabsadaa masale ku taalla waxay tilmaamaysaa siday ugu dadaali jireen ayay markaa tilmaamaysaa waa yahay wa fi tafsiiri tafsiir ibnu kasiirin raximah allahu tacaala tafsiirka waxaa ku sugan tafsiirka ibnu kasiir baa ku sugan markuu ashyaada qaar sheegaayo marxalada hore waxba uma yaalliin oo dee funuunta qaarkood ba waxay u baahan yihiin inuu ruuxu cilmi kale soo qaato o deed mar dambe loo bilaabo imka mustalax oo kale qofku markuu e, mubtadica yahay isla markiiba mustalax lagu bilaabi maayo marku xoogaa dee wax barto oo markaa ayaa mustalaxi loo dhigayaa saas aawadee marxalada labaad oo kale loo dhigi karaa nukhbatulfikerka yacan loo dhigi karaa saasoo kale la samayn karaa xagga tafsiirkaoo kale ruuxii haddaanu culumtii kale aanu ka soo dhisnayn dee tafsiirkii waxa weeye wacdi ahaan in dee isaga dhegaysta mooyaane dee waxa weeye intifaaciisu waa yaraanaya laakiin wacdigu ku intifaacayaa iyo masaa'isha qaarkood tasawurkooda iyo wax la mida umuuraha markaa la sheegayo ya haddii cidi u dhigayso marka hadday noqoto marka waxa weeye inuu dee kitaab markaa tafsiira u noqonayana waxay noqonaysaa dee bacda bacdoo bay noqonaysa marka tafaasiirtii wuxuu ka sheegay tafsiirka ibnu kasiir ka sheegay tafsiirka ibnu kasiirka ayuu ka sheegay kitaabkaasina waa faaiido badan yaho waa kitaab dee markaa bidca iyo wax la mida aynay ku sugnayn axaadiis mawduuciya waxaasina aynay ku jirin hadda maaragta yacani waxa weeye waana kitaab axaadiistii iyo aasaartiiya ku sharxaya iyo marka qawaacidda carabiyadu siday keensanayso ayuu nusuusta ayuu ku sharxayaa aayaadka qur'aanka oo ku fasiraya yacani saas ayuu markaa sheegayaa oo marka uu tilmaamaya haddii waxa weeye markaa axaadiis fasiraysa uu hayana axaadiistu keenaya haddii aahaar markaa uu hayo aahaartuu keenaya haddii kale dawaahirta waxa ka muuqda ayuu ku fasiraya yani sida qaacidadu tahay caynkaasu maray sheikhu wuxuu odhanayaa ibnu cuthaymiin tafsiirkani xagga marka laga eego aahaarta waa fiican yahay laakiin xagga marka waxa haddii laga eego yacni markaa icraabta iyo balaaqada bimacnaa tarkiibka arrinka ku saabsan iyo fahamkiisa waxa weeye faa'iidadiisu waa yartay waxaa waxaase fiican buu odhanayaa oo kutubahan akhriyey markaa ugu fiican xagga balaaqada iyo icraabta kashaafka zamakhshari baa ugu fiican buuli ciddii ka dambaysoo dhanna isagay daba joogtaa laakiin buu odhanayaa waxaa ku jirta balaaya fi lcaqiida xagga caqiidada balaaya ku jirta oo masaa'ib baa ku dhex sugan waayo waa muctasilo caqiidatulmuctasila ayo wax waafaqsan buu sheegayaa weliba culammadu waxay yidhaahdeen si aan la dhaadayn buu u sheegayaa cibaaro aad leedahay daahirkeedu waa saalim oo waxba kama muuqdaan ayaa culammadu waxay leeyihiin waxaa ku guda jirtaa cibaaradu kuu dhuubayaaye caqiidadii muctasiladu markaysa markaa waxaan uga dan leeyaho saa iyo saas uga jeedaa cibaaradiina markaa waxa waa qurxiyey oo wuxuu ku sameeyey zakhrafo ya ruuxina markuu intaa liqo hadhow de markaa waxa weeye isagoo sidii iska qaba ayaa laga yaabaa inay ku qaraxdo ya yacni waxa weeye taas baa markaa ku sugan aadna wuu ammaantay de kitaabkiis ina atafaasiira fi dunya bilaa cadadin walaysa fiiha lacamrii miluka kashaafi tafaasiirta adduunyada ku sugan tiro male buui yacni mid la kashaafkaygana ma jiri buui kitaabka kashaafkayga mid lamid ma jiri in atafaasiira fi dunya bilaa cadadin walaysa fiiha lacamri miluka shaafi in kunta tabqi alhudaa falzam qiraa'atahu faljahlu kaddaa'i waalkashaafu kashaafi hadda bal siduu cabbiraya dee wuxuu leeyahy haddaad hanuun doonayso qiraa'adiisa laazim buu yihi yacnii jahligu iyo aqoondarradu waxay ka dhigan tahay cuduroo kaley ka dhigan tahay kashaafkuna kashaafii sidii mid wax bogsiiyo kaluu ka dhigan yihi war ruux markaa aan mutamakin ahayn waa inuu markaa aan u dhowaan mid kaloo ka maran hadduu kaga kaaftoomayo hadduu helana dee inuu uba dhowaado aha inuu uba dhowaado maaha laakiin ruuxa marka waxa weeye ictiqaadkii ahlusunna waljamaaca aan si fiican u hadmin inuu marka waxaweye kashaafoo kala taalaacdo ma aha waa inuu aad iyo aad isaga jiraa oo ka fogaadaa oo iska ilaaliyaa waayo dee khatartiisa iyo bidcadiisa inuu ku saameeyo ayaa markaysa markaa suuroobi karta markaa sidaas aawadeed waa in aad looga taxadiraa haddana kutubo badanoo dee markaa waxa weeye xagga icraabta eh, ayaa jira haddii marka waxaweye xaashiyada jamalka alfutuuxaat ilaahiya waxa weeye waa ka kaafinaysaa ruuxa hadduu markaa waxa weeye la eego yacni waa ka kaafinaysa wakada kutubaha kale marka waxa weeye bidcada muctasilada ka maran marka waxa weeye icraabtana nowcan maa ishaaraya hadday tahay baydaawiga iyo hadday tahay nasafiga yacni waxa weeye waa marka ka sahlan yihiin yacni kutubaha marka in badan oo ka mida de waxa weeye caqiidadii maaturidyada iyo ashaaciradu waa dhici kartaa inay ku guda jirto oo dee baydaawi o waxaweye waa ashcari jamal waa marka ashcari nasafi waa maa turiidi laakiin waxa weeye marka la eego bidcadoodu de way ka saarantay bidcadaa kale ta kale masaa'ishoodu way kooban yihiinoo ruuxa taalibka ahi waa ka taxadiri karaa waa iska ilaalin karaa oo kutubo badan baa markaysaa caqiidatu lashaacir iyo maaturiidi radinaysa ruuxii markaa mutamakinka ahaana waa iska jiri karaa laakiin waxaa dhici karta dee kuwa muctasilada waxyaalaha qaarkood inay u qarsoomaan maadaama kutubo muctasiladii radinaysa aanu si badan u akhrisan wa fii usuuli tafsiiri muqadimatu lishaykh lislaam ibni taymiya raximah allahu tacaala eh, usuulu tafsiirkana waxaa ku sugan muqadimadii ibnu taymiya ee muqadima fii usuuli tafsiir waa risaala muhima wakadalika rasaa'il kale oo la qorayna waa jiraan oo isla mawduuciyada ku saabsan ama ibnu cuthaymiin tiisa ha ahaato ama musacid atayaar tiisa ha ahaato iyo kuwa la midka ah culuumulqur'aanka uu leeyahay shuraym uu leeyahay xafidahu allah marka calaa kulli xaal waxyaalo badan oo kale oo dee loo qoray baa jira iyaguna usuul tafsiir libni cuthaymiinna waa ka mid wakhtigaad mudda inuu inaga dhacay halkaa ku joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk